gafgaf lagu sixiyo dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadawii ku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisifiyey gelingelin ka dar bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ee aad kahegeystaan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa isniin talaada ayaa soo gelaysa waa saddex iyo labaatanka bisha januari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xog waraysa caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah qoyska wiil askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dila degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxay sheegayaan inaysan aasi doonin meydkiisa ilaa cadaalad u ka helayo aniga waxaa u baahna cadaalada la geeyni kaas oo xaqayna naga waafajiy bis wax kaloo baahna kale ma laha labaatan afar sac ninka dambiilaha eh labaatan afar sac kadib maxaa laga rabaa in sharciga la geeya mase inuu meshiisa waxaan sidoo kale eegi doonaa dilkaasi sida uu dhacay maanta muqdisho waxaa ka furmay shirka culimada soomaaliyeed oo laga hadlayo dagaalka lagula jiro al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyey shirka waxa uu sheegay in culimada soomaaliyeed looga baahan yahay inay dadka u sheegaan in loo midoobo dagaalka al shabaab ka dhanka ee dalka ka socda waxaan eegi doonaa waxyaabaha shirkan uu kaga duwan yahay shirkii hore u dhacay wuxuu uga duwan yahay meelo badan oo aan xusi karo eh, naadka loo abaabulay oo maamul goboleedyada deegaanada soomaaliya degta maamul goboleed oo dhan laga keenay dhammaan culammada qeybahooda kala duwan sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka waxay maanta dagaal kula wareegeen deegaan hoostaga degmada xarardheere ee gobolka mudug gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo maanta dalka dib ugu soo laabteen wuxuu si kulul uga hadlay weerarkii al-shabaab shalay ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee xamar qodobadaas ayaad maqli doontaan iyo wixii nagu soo kordha xubintiini kalamaan iyo gebagabadu aad maqli doontaan kusoo dhawaada mar kaliyo xog waraysi k n maqal maqal maqal Soomaali qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabta waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro sidaan waxay idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhacay gebigebi ka guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal madow ya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow ya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay

xalay waxaa degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabayay cabdifitaax mejer xilliga dilka uu dhacayay ayaa la sheegay in wiilka la dilay uu gaari ku waday aabihiis oo xanuunsan oo uu ka waday magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka dowladda oo saarnaa gaari cabdibila ah oo wadada isla marayeen ayaa risaas ku furay gaariga ay saarnaayeen dadka shacabka ah sida warar aan helnay ay sheegayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga waxa sababay in risaas lagu furo gaarigaasi sida aynoo xaqiijiyeen ehelka wiilka geeriyooday gaariga waxaa saarnaa wiilka darawalka ee geeriyooday aabihiis oo xanuunsan iyo qaar ka mid ah qoyska waxay noola sheegay in wiilka geeriyooday toddobaadkii laba jeer aabihiis uu arrimo caafimaad u keeni jiray muqdisho awood iyo garab weyn ayuu ahaa sida noola sheegay aabihiis oo ah qof in muddo xanuunsan maamulka degmada balcad waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan asgariga dilka geystay balse ilaa iyo hadda lama aasin marxuumka waxayna qoyskiisu dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay cadaalad u helaan waxaan la hadalnay wiil la dhashay marxuumka oo lagu magacaabo maxamed mejer waxaana wax ka weydiinay ugu horeyn sida dilka uu dhacay kadibna intuu waraysiga socdo waxaana lagu dhiibay aabaha dhalay wiilka la dilay oo isagana arrimahaasi wax ka weydiinay u dhacay ila kuma darnaadee duqa biisa keliya laga dhaqaay masalan haye oo lugna ka go'an an sano aa keliya laga dhaqaayo isbuuci laba jeer saddex jeer xamar u qaado jira ilaah kuma darnaadee baabuur duqa leeyahay wadada socda oo baabuurtan saarifta halkuu socday wuxuu socday wadada garasdayle eh. balxad afkeeda hore soo socodka soo noqodka waay waa markii ay muqdisho ka tageen ka tageen ee barcad u socdeen gurigooda u dhawaayeen ilaah kuma garnaada gaariga cabdibilaahe baabuurka gabaalo ka soo socday yaa horeeyey ma cabdibilaaha horeeyey mase gaarigi kale baabuurkooda horeeyey baabuurka oo duqa iyo wiilka saaran yaha horeeyey cabdibilaaha dambeeyey ilaahay kuma garnaadee baabuurka laamiga laba wada waa mida jid xariga laga dhigay midna la liishay oo laamiga la saaray waay ka laamiga wax ka dhexeeyo ilaahay kuma darmaaday alaaqaad oo macnaha hataa isheeg wadada iyo xerka xamle eh. ma jirin marka marka sidee ku timid marka in risaas lagu gaarigays ay ka ogtaas baabuurka dashiika eh, ah gadaal laga soo geliyay xabadihiisa oo wadadooda kuma jirin isku wada ma laba laadiya kala marayeen ilaahay kuuma darnaadee eh, baabuurka waa ka horeeyey xataa samada maka hor imaanin maka dambeynin wadaa igu cariisa maahan baaloota dashiika shabaab xataa lagu ridin oo dabaxad yimaado laga kala rooro anagoo shacbana lagu dilay marka gaariga yaa saarnaa tir ahaan dadka saarnaa noo sheeg baabuurka waxaa saarnaa aabay oo xanuunsan wiilka dhintay waa yaro dhashay wiil kaloo duqa garabka lugta goon la kaalmeayan oo macnaha marka isbitaalka lageys la qaadayeen gabar yaro dhalatay oo xamar ka timi duqa xanuunkiisa u timid oo ilmaheeda lix ininka wadato baabuurka ininku gadoomiy halis ku gaareen duqa darwahoola ahay Eh, cabdifitaax ma darwal ahaa oo gaariga saga waday darwal lagu ahay duqalugtogooyaa wiilkdhaligeerna waa jarin ilaah kuma daraan isbitaalka hadii la labada garabaa laga galaa eh, ilaah kuma daraan hadii eh, meesha la geeyo labada garabaa laga galaa haddii baabuurka sara labada garabaa laga galaa ayadoo sida tahay baabuurka iyo qaadiin sal sana baabuurka baa gurahaqofnoog ha marka ilaah kuma darnaada anaga waxaa joognaa meel oo dawladda eeda xukuminba waxay noo sheegtaa markii laga soo tago in cabdifataax xabadu ay haleesho uu halkaasi ku geeriyooday ma waxaa jirta cid kale oo dhibaato ay ka soo gaartay risaasaan la furay risaasna ay kasoo gaartay gabarteeda dhalatay ilmaheeda sila muraayada iyo waxay dhan gaargaariyay makaan wax kale waxaa lagu gaara ma laha maxaa xiga marka dhacdaas markay dhacday cabdifatax geeriyooday sidee ku ogaateen idinka idinku soo gaarta dhacdadan aniga macnaha gabadheeda soomaaliyano balaa dhex joogo ay tiri maxamedow baawr cabdibilaan waxaa badeeyey ilaah ku mid raba cabdifatax waa dhintay waa noolyaa lagu marbooyaa kadib aani mooto ka qaatay garisdee lagu tagay oo waxaa uu tagay wiilkii mar hore nafta ay ka baxday markii intaas aan ka gudubno e, e, e, gaarigii dhibaatada geystay ee ciidanku saarnaa goobta miyuu ka baxsaday maya maya wax goobta ka baxsada mala gaaridu waa istaagay ninkii oo dhibaatada baabuurka saarnay waxaaba taliyaha amniga oo khaas furdug oo u magacaabay baabuurka saarnaybu maxay idigu sheegeen markaas siday wax u dhaceen maxay idigu sheegeen wuxuu la ninka ninka dila waa kuu haayaa wuu kuu xeran yahay ma fahamti waa ina kuu gudbeynaa taliyahaas adhiga balaxda u tali anuu wato mushadiaas xaale tegay ninkaa noola wada dhaane wax lawadaa malaa loo yiri xaale lixsa aan soo baxnay c d markaas maantalyaa balcad soo wadnay maanta in la wadayahay maanta ilaa haddan lama wadin waa kulantay wuxuu idin sheegay in uu gacanta ku hayo qofkii dhibaatada geystay asgariga ahaa ma idin sheegay sababta ka dambaysa in risaas horta marka hore la furo taliyaa hadaa weydiis taliyaa muxuu kuu markaas laftiisa balcad taligo dhex fadhiyo baa ninka gaariga watay iyo qoriga bishiika ninka saarnaay inay weydiiyaan soo laga maro maamulka intaasi kadib markii aad meesha tagtay meydka cabdifitax waa soo qaadeen halka keenteen markas kaudana waa soo qaaday saldhiga balaxdaa geeyey taliyaha ilaah kugudir taliyaha waa soo baxnay warshada balaxdaa imaanay oo ninka waa kuxiryaa layiri waxaa dhahay ninkaa ninka dilay iyo aniga hanoola gudbiyo sharciga hanoola tegay xalay ilaa iyo lix sac warshada joogay waxaa layidhi ninkaas wuu eran yahay key ama qaado ama dhaaf ateerkaala leedahay haye kadib geedkiga soo qaata c i d aa geystay c i d ilaah umada raale saalmadiinaa geeyey haddana waxaa ka kasoo weynaa dowladda iyo sharciga dalka ka jiro ninkaas xaquuqdaa ku leedahay in laga waafajiyo maamulka waa idiin xaqiijiyeen soo maaha gudoomiye ugu horeeya in gacanta lagu hayo eh, askarigii dhibaatadka wuu xiran yahay laakiin la dhiigo ma la rabo idinka maxaa u baahnaydeen aniga waxaa u baahnaa cadaaladda la geeni kaas oo xaqayna naga waafajiyo bis wax kaloo u baahnaa kale ma laha labaatan afar saac ninka dambiilaha eh labaatan afar saac kadib maxaa laga rabaa ina sharciga la geeya mase inuu meeshiisa joogo ilaa hadda lama aasin eh, meydka cabdi ma lahaasi doonaba ilaa goorma ilaa oo ninkaas dhibka u geysta looma xaqooy walaalkay aabisha kana lahadal walaalkiisa aabisha kana lahadal horta wiilkii lahogo aldi wuxuu ahaa madax maxkamad maxkamadda cadaalada kala dhiiy maxkamadda cadaalada saddex loo banaa haye inaan dilay haye inaan dilay haye inaan dilay ka qaaday intaas ii dhawaanta horta ma ninkaa la geey meesha waxaa jirta eh, dhacdadan wax ku lamaansan oo ah in wiilka xoog uu ku ahaa oo ku ahaa awood muqdisho uu ku keeni jiray toddobaadkii laba jeer garab weynna uu ku ahaa marka waxaa nooga sheekaysaa cabdifataax kaalinta uu ku lahaa noloshaada haye haye manoo sheegi kartaa arinta ku saabsan waxa keenay in gaarigii asaarnaadeen risaas lagu furo xabadda waxay haleesha markaa cabdifitaax un keliya gabar yar klinikgalay gabar horaa soo ceshay waa caadiyey waa caadiyey waa caadiyey

kuwaasna waxay ahaayeen ehelka wiilka lagu dilay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo dalbanayay inay cadaalad helaan waa dilkii saddexaad oo laba bilood gudahooda saddex ruux oo shacab ah lagu geysto degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana degmada balcad ku soo badanaya dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ilaa haddana ma muuqato ka hortag arintaasi ku saabsan oo ay u dhaqaaqeen maamulka degmada bal markan haddii aan eegno dhegeystayaal maanta magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka culimmada soomaaliyeed kaasi oo lagu hadli doono anjadayaal ay ka mid yihiin dagaalka ay dowladda kula jirta al-shabaab iyo sixidda fahamka saxda ee diinta islaamka sidoo kale waxaa la filayaa shirkan intuu socdo in la dhiso golaha qaran islaamka shirkan ayaa socon doona ilaa khamiista waxaana ka qeyb galaya culimo ka kala timi dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkan hadal ka jeediyey waxa uu sheegay in loo baahan yahay in culimmada soomaaliyeed si midaysan ay si cad u sheegaan in ficilka fikirka al-shabaab uu yahay mid ka soo horjeeda diinta islaamka madaxweynaha intuu hadalka jeedinayay waxyaabaha uu tusaalooyinka usoo qaatay waxaa ka mid a ah weerarkii shalay ee al-shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka banaadir waxuuna sheegay in dadkii ku dhintay uu ka mid ahaa agaasimihii naafada gobolka laguna dilay xafiiskiisa maadaama uusan awoodi karin in uu ka baxsado weerarka taasi ayuu ku sifeeyey in xitaa al-shabaab aysan xormo u hayn dadka baahiyaha gaarka qaba oo ay dilayaan maanta marka haddii aan soo aragnay oon taariikhdii dib u akhrinay oon wixii dhacay dib u waxaynay oo ruuxaan maxay u dhaceen aan isdhahnay oo aan isweydiinay oo aan ka fakirnay inaan marka xal u heli weyno weli waana sii dhibay waa la sheegay maxaanku irahday dhibaatooyinka dhacay iyo wixii dhacay o dhan waxaas waxaa dhamna wadaadadaasi muxuu ahay eh, naxariista janno allah siiye waa la dilay ayaguo nasiibay yeesheenoo muxuu ahay wax oo loo dhinto wixii ugu fiicnaayo u dhinteen maalintaasaana toodi ku ekayd oo ma dhaafi lahayd maalintaasaa toodi ku ekayd laakiin ilaahayaa wuxuu sii fursad ay u dhintaan asbaab oo maxaanku yidhahday aada iyo aad macno badan u leh laakiin kadib meeqaa dhimatay kii tiirka la geeyey ee la dilay bismiyaa yaa dhimashada ay u ekayd maxaa dhacay horta dee qofka bini aadamka ah inuu dhintaa in la dilaa oo dulmi lagu dilaayo waa wax hadaatay eh, sheikheynii inta wuxuu ka dhahay waa run waxaa loo dilaya asbaabta loo dila qofka macno weyn ay xambaarsan tahay ay dugsan tahay laakiin midka daciifka ahay oo aan wuxuu bi'iyo aanay jirin oo hadda muxuu ahay eh, shiikheyni oo qaarkood inta uu ka sheegaya ama asbaabo kale oo qax iyo raacdeyn iyo xabado laysku furay iyo wax u dhintay lafsadiisa oo aanan muxuu ahay awood oo isku difaaca aan lahayn waaye maanta marka waxaan soo gaarna meel dagaalka khawaarijta maanta maanaan bilaabin annaga waa soo socod maalintay soo baxeen oo la arkayba dadaa maalintaas qaatay oo ka hortagay oo yiri maya hadday dowladda lahayd kamid ah madaxweyne muxuu shariif sheekh axmed waaga uu madaxweynaha ahayo nimankaana ay soo ifbaxeen culimada wadaadada kasoo dhexbaxeen waa ku dhex jireen awalo waa ku dhex muxuu ahaay adeeganayeen markay kasoo dhexbaxeen banaanka soo istaageen madaxweyne shariif sheekh axmed ah dalkan madaxweyne ka ahaa waanad ogeydeen dagaalkooda meeshii laga bilaabay iyo meesha markii dambe uu ku dhammaaday marka muxuu ahaay nimankaasi dagaalkooda waa soo socday maalimo meelu soo maray maanta meeshaanu jooga maanta waana soo karay waana soo karay meeluu soo gaaray dhib badan oo aanay waxba reebayn waxba aanu reebayn oo xiirtadii muxuu aha xadiidku muxuu ahay calai isalaatu wasalaam hay xiirtadiiyay noqotay maanta in dadkao dhan ay mabdii ou xiiray noqotay waxaan rabnaa marka aniga waxaan qabaa culimadeennii hore Eh, sheekh sogow khayr allah si raallina iga ahaado anigu hadda nin sheekha waa la isii titleka laakiin eh, muxuu ahay nin sheekha oo muxuu ahay maiyo hadda eh, diida muxuu ahay mayse laakiin ani waxaan aaminsanahay culimadii hadda aan dahno asalkoodii dadkan meeshasay ka aan dahno ma qabo marna inay asalkaasi maalintaas ay joogeen inay saan sameeyaan laakiin maalinba sii dur maalin talaabo kusii dar maalin walba ilaa qofka qarka uu ka dhacay marka nimankaana qarka ka dhaceen waa dhaceen laakiin culimadii maalintaas meeshii ay taagnaayeen oo hore haddii la aada xataa iyo kuwa kaleba intaba ma lahayn laakiin wuxuu marka lasii wado lasii wado lasii wado lagu fogaado qarka dhiciddaasaa la gaaraa nimankaasaan xal ur daawaan u rabnaa daawadiina intay naga taallaa wadaadka idolka xaggee aadiya meelow aaduu garan waayo intdarbi intu dhaqaaq albaab kale intu dhaqaaq meeshii ugu waa dileen adiga marka maxaa maxaa dhahey yacni ninkaas qofka oo yacni ay caatifo yar oo naxariis u geli weyday waa indhool meeluu ka baxo waayo waa carari lahaa meesha nafa gaarsiisaba dabcan waa dhimalahayo maalintiisujiraakin asoo cararayo dhimalaha kuwa badan ayagoo cararaya dhintay meel walba nimanka meeshaas jooga ninka ka cabsanaayo cabsidaadu meel ma leh cudurdaarna ma leh ninka ay raja uga jirto oo qabo amaa biri u nimankan ay soo toosaanne niman soo toosaya ma ahan niman soo toosayo ma aha waana loo caqli celiyey nimanka culimmadooda waa dileen ayagaa dilayba ma noola nimankii oo culimmadooda waa la dhihi karay ama culimo ay u aqoon kareen dad culimo waxay dileen kamid yihiin dadka uma kala soor marka nimankaasi niman loo meel loo riixay iyo cid lagu riixay cid loo xagliya ma qabaane nimanku waa uun imtixaanka adduunyaday kamid yihiin oo ilaahay lagu imtixaanay ilaahayna aan cuskanno aan barinno aanaan iska qabanno ahaan iska qabanno waxaan warkayga meel laga yaabo meel ay ku habooneed inaan ka bilowno inaan kusoo gabagabeeyo ajendaha rajada aan idinka qabno waxaan idinka rajaynayno waa maxay qofku markuu ogyahay waxa laga sugaayo shaqadiisu way fududaani laakiin markaanu ogeyn waxaa laga sugaayo shaqada dowladda soomaaliya haddaan nahay waxaan idinka rabnaa wax badanaa idinka rabnaa dabcan laakiin hadda saddex waxyaabood oo muhiim aad iyo aad noogu ah oon isleednahay bilow barako bilow fiican waaye waxa waaye dagaalkan aan ku jirno maxaan ku raha ummadeena dhibka adag aan ku hayno oon isaga markhaati kacnay dadka soomaaliyeed dhagooda inay maqlaan shareecada islaamka waxay ka qabto nimankaas iyo dhaqankooda iyo fikirkooda iyo afcaashooda shareecada islaamka waxay ka qabtaa waa la sheegay cod midaysan inaan ku dhahnaan u baahnahay gooni gooni waa u sheegay laakiin cod midaysan inaan ku dhahno waa u baahanahay waa ajenda number one aan isdhihi karaa inuu idiin noqdaa dii aliyiraah diinta dowladda wakiilka ah four point five ma ahan federalism ma ahan waxa dadka soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin taabanayay kow ka tahay diinta meesha laga toosi karo ummadda ay kow haddana hormood u tahay meesha laga dhibi karana inay tahayna waa aragnay laakiin dee dhibku wax oo bannaan oo la ogol yahay maaha waxaan rabaa iyadana in culimmadu dowladdana ay tala siiso toosiso diin kale inay dowladda mas-uul ka tahay culimmadu inay dadka soomaaliyeed u sheegto annaguna ilaahay idankiis intaas haddii la helo waddadaas aan marno oo dastuurkii wixii iyo waxaan jecelnahay waa ku qoran yihiinoo shareecadii iyo diintii iyo ilaalnimadeedii ee hay-addii ilaalileedo dowladeed hay-ad dowladeed oo ilaalisana aad aan la nimaado kabacdi waxaan u malaynaa wadadaasi meeshaan marna waa talabaadna waa qodobka labaadna qodobkaas waxaan idinka codsanaynaa wax aan ku kala duwanahay ee yar in gadaalna noo dhigo waxa aan ku kala duwanahay waa yaryihiin kow saddii ilaa farahana lagu tiri karaa waxa aan ku midaysanahayna in tiri haddii la yiraa tira loo meelaa lama soo koobi karo war afarta shay labada shay aan ku kala duwannahay gadaal intaan iska dhigno inta aan ka midaysanahay aan horay soo marino si aan hore ugu socono kuwaas aan ku kala duwannahay nafsadeedana weel aan ku kala duwanaanshaha aan ku yarayno hay-addan waa noqon kartaa mid kaleba waxaas ama qayb ka mida ah, hay-addaanaad noqon karto ayadaas nafsadeeda ka safri inaan daawo u helno aan cilaaj u hel waa ka shaqaynayna kala duwanaanshahaas inuu maalinba maalinta ka dambeyso inuu soo yaraado soo yaraado soo yaraado laisku yimaado culamaa allah yaanan muhimadda saarin ka fardi muslim ah ahaan wax aniga la igu oo aniga fardi ahaan la iga rabaahay yay muhiim kula noqonin anay jirtaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi dhegeysi lahaa dhinac kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay shirka culimada soomaaliyeed maanta kaga furmay muqdisho iyo waxyaabaha la filanayo inay kasoo bixi karaan ayaan wax ka weydiinay sheekh cabdiqaadir somow oo ka mid ahaa culimadii maanta shirka goobjooga u ahaa bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamedin waalihi wasabi wasalam ajmaciin aada baa u mahadsan tahay geedka kulankan hadda furmay waa saddex arrimood oo aada u waaweyn oo baahi badan dadka soomaaliyeed xilligan ay u qabaan waa midda koowaade maadaama dadka soomaaliya oo dagaal ku jiro oo dawladdu dagaal ku jirto iyo shacabka soomaaliyeed kulaanay jiraan kooxaha khawaarijta ah in culummada soomaaliyeed dagaalkaas si fardi fardi ay uga warameen inkastoo mararka qaarkood ay kula ka sameeyeen si guud culammadii oo midaysan oo wada jirta inay waxa dagaalku uu yahay iyo nuuca uu yahay ay waxogan ahaan ay kuwa diinta islaamka u eegaayo ay ku wada midaysan mid waa midaas oo fatwa sharciya ay ka soo saaraan eh, qofkii ku dhinta dagaalkaas ay khawaarija diso muxuu yahay eh, waa maxay ayku markay dhintaan xukunka ay leeyihiin haddii ayubka la soo qabtaba xukunkooda muxuu yahay intaysan la soo qaban hadday isu soo dhiibaanse xukunkoodu muxuu yahay marka waxyaabahaas qaraxyada iyo dhibaatada faraha badan leh ay geysanayaan dadka soomaalida ugeysanayaan oo islaamka u geysanayaan marka in arrintaas oo dabiic ah culummadu wax uga tiraado waa mid oo qodobka koowaad waa arrinta in dadka ay dilaan cugur qaadan karaan kuwa la dagaalamaa ah markay dintaan cugurka ay yihiin arrintaas waa dhigid qodobka labaad oo arrinta xumaarsana waxaa waaye in la dhiso golaha qaran ee arrimaha islaamka oo runtii baahi badan shacabka soomaalida u qabaan wixii arrimaha shareecada islaamka ku saabsan meeshi marjiciyadu naqalheeda eh, oo loola naqa lahaa taasna waa mid in la dhiso qodobka saddexaadna waa in shacbiga soomaaliyeed xukuumadda dhammaan in tawsiic caama la siiyo oo dardaaran la siiyo oo wixii wanaagsanna la faro wixii dhibaato ku jirtana la iskaga digo dowladdana lagu garab galo jihaadka ay kula jirto dalka inay ka saarto kooxahan soomaalid furnaystan inay baabiyaan marka saddexdaas qodob oo ra'iisiga ah ayaa shirka loo qabtay ilaa hadda waxaa maqan culamo safka hore kaga jira kana soo horjeeda aragtida al-shabaab ay dadka shacabka ah ku beegsadaan iyo weliba dagaalka ay dowladda kaga soo horjeedaan marka iyaguna shirka qaybka ma aha soo ma muuqatay ilaa hadda in culummadu aysan shirkan u dhammayn buletin dawladda iyadoo martigelin samaysay cid shirka lagu marti qaaday ee cudur daaratay welina noolama sheegin ciddii dana noolama sheegin laakiin in badanoo culmo soomaalida inay mideen aan gobjaguna Eh, sheekh sombow eh, dhowr jeer culummadu waa ay kulmeen oo way ka hadleen aragtida al-shabaab iyo fikirkooda eh, maxaa ise leedahay shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore hore u dhacay wuxuu uga duwan yahay meelo badan oo aqxusi karo naabka loo abaabulay oo maamul goboleedyada deegaanada soomaaliya degta maamul goboleedyada dhan laga keenay dhammaan culammada qaybahooda kala duwan in mugla loo keenay horsi xoog leh in loo abaabulay na waa uga duwan yahay xaalada uu ku soo beegmo xaalad dawladdu ay dalkii ka saarayso wuxuu nabada u diidan xaaladaas inuu kusoo beegmane waa uga duwan yahay wuxuu kaloo uga duwan yahay ninkaanu inuu yahay shir oo madaxweynaha soomaaliya u taagan yahay oo isagu oosaday oo dhexda u xirtay ura gelinaya oo inuu yahana waa uga duwan yahay iyadoo madaxweynuhu hogaaminaayo isagu uu leeyahay oo dowlada soomaaliya o dhan ay leedahay shacabka soomaaliya ay leeyihiin laakiin hogaamintiisa iyo toosintiisa iyo talabixintiisa iyo soo jeedintiisa iyo kharashgelintiisaba dowlada leeda madaxweyne u leeyahay waay waa shir oo maaratay ah gudaha iyo dibaddana in muglaho ka badan inta isu keeni jiray hadda intaan xusuusno weli intaanoo kale isuma imaanin eh, ugu dambeyn rajadu maxay tahay maxaa laga filan karaa shirkan inay ka soo baxaan waxaa laga filan karaa aada u wanaagsan oo shacabka soomaaliyeed ay u hayaan soomaali hayaan oo dawladdu ay u oo geelo badana laga filan karaa oo haddii xaal inay helaan sharciyad lagu dhiso golaha qaran ee islaamka iyo haddii xaal inay fatwa rasmi ah ka soo baxdo culammadu ay u dhan tahay ee ku aadan kooxahan nabad tana laga waaye gololna ummadda soomaaliya u diiday oo ah mid loo kala xirsanaynin marka eh, iyo inay ka soo baxdaba in shacabka soomaaliyeed loogu baaqo in ay garab istaagaan eh, xoreynta dalka laguna dhammaan dadkii oo ku shahidana loo duceeyo oo ilaahay maaragtay aho in looga baryo inuu janadiisa ka waraabiyo demid orana uu dhaafo marka waxaa laga filan karaa shirka kan wax aada wanaag badan waana rajanaynaa inuu nabad iyo bashbash ugu dhamaado ummadda soomaaliyeed guushaasna la gaaro kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sheekh cabdiqaadir soomow oo ka mid a ah culimada soomaaliyeed oo maanta ka qayb galay shirka culimada soomaaliyeed ee muqdisho ka furmay gafgaf lagu sixiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay weli barnaamijkan xogwaraysi radio kulmiya ayaad la socotaan dhegeystayaal ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka maanta waxay dagaal kula wareegeen deegaana hoosta degmada xaradheere ee gobolka mudug duqaymo ayaa lasoo wareeyey sidoo kale in lala beegsaday deegaanadii al-shabaab ay ku sugnaayeen ee lagala wareegay dowladdu waxay sheegtay in afartan dagaalame lagu dilay dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay dhinaca kale ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka waxay caawa qiyaastii lix kilomitir u jiraan deegaanka caad ee gobolka mudug bal markaan haddii eegno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale oo maanta dalka dib ugu soo laabtay wuxuu ka hadlay weerarkii shalay dagaalameel ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir gudoomiye madaale waxa uu sheegay in uu aad u yaryahay khasaarihii shalay ka dhashay weerarkaasi oo saacado kooban lagu soo afjaray dagaalamayaashii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka xarunta gobolka banaadir ku qaaday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsiiga gudbinayaa intii ku geeriyootay shalay uu ku shahiida halkan ama shaqaala ahay ama dad shacaba ahaa oo runtii tiradooda ama askari ahaa oo tiradooda runtii alxamdulilaahi aad iyo aad ay u yar tahay waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahi ha u naxariisto intii dhaawacantay na allaha bogsiiyo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay-adihii amniga iyo ciidankii jooga xarunta gobolka ee durbada ka howlgalay cadowgii isku dayayay inay ku waxyeeleeyaan dadkii masaakiinta ahaa oo halkoodii intaysan soo dhaafin meesha ayagii ku gumaaday lix ayaa soo weerarta ruux mid isqarxiyey oo isku soo dhiftay albaabka yaraa iyo shan ka dagaalamaysa gudaha ay ugu tala galeen inay muddo ku jiraan laakiin saacado kooban lagu soo afjaray kadibna laysgarab dhigay ayagii waa nasiib darro dhallinyaro soomaaliyeed in maalin kastaba sidaas meydkooda laysu garab seexiyo ayaguna ay leeyihiin gaaraan la dagaalamaynaa waxa waaye waa fikir qaldan cidda murtadka ay sheegayaan waa cidma yaa murtad ah yaan ahayn kale ma garanayaan waa dad dhallinyaraha la mira habaabiyo la dhumiyey waxaan leenahay soomaalidu waa muslim diinta islaamka ayay ku dhasheen wayna ku dhaqmaan waana dad ashahaato waa dad qirsan nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo waxdaaniyada ilaahay waa dad soomoo salaado marka murtadka meeshay ka keeneen aan garala'nahay marka dhallinyarada yaryarka ayaysan ku dhuminin nimanka danleyda ah oo aan ayagu shahaadada soo raadsanin laakiin ciyaalka yaryarka ah mar walbaba intay kiniini soo siiyaan yidhaahdaan orda shahiida shuhadaadtiina ilaah baa idin daalacanaya orda dhimashadunbaa inkaaga dhiman jannadii dhahaayo waa nasiib darro runtii qof muslima dhiiggiisa daadintidiisana laguma janno tago marka taas sidaas ayaan leeyahay intaa kadib waxaan ku maqnahay sabtidii ayaan safar u baxay oo shaqo oo dalka kuweyd ayaan aaday maalintii axadda ayuu shirki noo furmay dhacdadan markaan maqalana safarkayna waa soo gaabinnay si aan maaragta aan ula qaybsanno dhibka <clears throat> shacabkayni wax ku yeeloobay halkan iyo shaqaalihii waxay waxgaareenba alxamdulilaah ayaguna runtii aad iyo aad ayuu yaryahay dhibku u yahay dadkii meelaha uun derbiyada ka tallaabay ayaa uun xoogaa yaroo wax gargaareen ayagaasna ilaahay baan uga baryaynaa inay bogsoodaan hal wiil oo indhoole ah oo axmed xasan la yidhaahdo oo agaasimaha baayaha gaarka ah oo camoolo ahaa ayay ku dileen dadka hortiisa meesha ku dileen isagana allah u naxariista ayaan leenahay iyo dhowrka qofoodoo kaleo shacabka ayadoo labada gabdhoodoo kale ayagana sidoo kale allah u naxariistaan leenahay iyo wiilkii asgariga ahaa dhibku dhimashadu intaas ayay la eg tahay shan ilaa lix ayaa lay sheegay marka calaa kulli xaal taasna sidaas ayaan leennahay ciidankuna waa dadaaleen hawshaynana runtii mar walbaba nama maqdin geli karaan manana baqdin gelinayaan hawsha ummadda u haynana ka magaabi doonno marka taasna waxaan leennahay qalbiga jidida ha ka dhigtaano waxaan aaminsannahay annagu ajalaan aaminsannahay qof kastana wakhtigiisi ayuu dhimanayaa qof wakhtigiisii galana wakhti wakhti loogu daraya ma jiro likulli ummatin ajala yuu yidhi ilaahay fa idaa jaa ajalum laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun marka sidaas ayaan aaminsannahay waxaan aaminsannahay inamaa takuunu yudrikum lmowt yudrikumulmowt mowdkiinuuna haleelayan aaminsannahay marka calaa kulli xaal niman baqdin gelinayaan howlaha ay ku jiraan shabaabka ama qolyaha khawaarijta ah laakiin waxaan u dardaarmayaa oon kula talinayaa intay goorugoor tahay ha soo toobo keenaano dadka soomaaliyadu walaalahooday baabi'inayaanna ilaahay dembidhaaf ha ah weydiistaano dadkoodana ha ka mid noqdaano taas ayaan leeyahay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale dadkii ku dhintay weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen waxaa ka mid ahaa agaasimihii naafada gobolka shaqaale gobolka ka tirsan askar iyo dad shacaba inkastoo si guud dowladda u sheegin khasaaraha guud oo ay keliya sheegeen in lix ruux oo shacaba ay ku dhinteen weerarkaasi raggii weerarka soo qaaday markana dhegeysaal kusoo dhawaada xubintiini kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan mooshin mooshin mooshin mooshin lacag lacag lacag war codkaan maqlayaa macajaladihii horaa mase waa mid cusub oo hadda dhacay bannaanbax bannaanbax bannaanbax war wilisha baadija jeebka faaruga ajalada la bedelan jiri dhagax dhagax dhagax shalayala shaakiya shiidogeelaha badiyey war madeeyow dadka dhammaa shiidhaaya aryaadhaha waxba ha qaylina ee warkii hore war soo dhaaf shabaabna waxay ka codsadeen baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha inay mooshin ka keenaan xilkana herti cad ka xanyuubiyaan oo shabaab dowladda iyo baarlamaanka ma aqoonsadeen war xabadii uu naga batay sida uu noola dhaqmana xaquul insaanku kuma oggola miyay dhaheen war shabaab baarlamaanka mumatalaan ay ku leeyihiin war maalin dhoweed xildhibaan golaha shacabka ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ma dheeroo baarlamaankaay dhex fadhiyaan reer kalemaana uusan naftiin salaama nagsade oo hadda nin jooga lama xanta miyaadna leedahay war nin qoriyo booshe khamiis isku siita ah. oo shabaab u hadlaya oo le madaxweynaha mooshin laga keeno markaan arkay ah. anoo la yaabay waxaan xasuustay ah. raggu hadalka wau meeldayaa dood haduu marine bal majnuun waalan yahay ama se maanlaawe murtad buu ku sheegaye maxaa mooshinkana keenay war nin iyo boosh wataahe mooshin muxuu ka rabaa war waxay ku dheheen dagaalku waa joogsan laha haddii madaxweynaha mooshin laga keeno hayehe ma maanta murtaadayntiya maraysa mooshin mooshimayn ma maanta maraysa mooshin mooshimayn war xalay waxaan ku riyooday bannaanbax culus oo bu'aala ka dhacay waxayna soo qaateen boorar ay ku qoran tahay nise dooni mayno maha salaad ha dhaco amiira ka khudbayeyna waxay sheegayeen in nabad sugiddu bilahan dambe xasuuq ku hesha dadka soomaaliyeed ayehe beriga waxaad joogtaba ma waxaad keentay shabaab bannaanbaxayaan ku riyooda war cabdullow maraan la aqoon shabaab ay dadka u dhuunteen maalin kasta tarabuunka ay bannaanbax ku qaban jireen war amiirra bur shacabka ugu qudbeeye waxay dhaheen shan iyo toban sanaan maamul idiin ahayn haddana waxaal noqaaya ilaahay yaa og ee haddii nimankii kale idiin yimaadaan afkeennu waa su ammaan war waxay shacabku inay yidhaahdaan markaa na dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa hoyna dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa moosamray dhaheen war nimankii wixii loogaa falay ma hadday leeyihiin ah. siday noqon alla oge samiraan lahaano ah. siday noqon alla oge samiraan lahaano war kalemaanay war ma haysaane ah. madaxweyne xasan sheikh wuxuu maanta muqdisho ka furay shirweynaha culummada soomaaliyeed oo adduunka isaga kala timid buda waryaa madaxweyne xasan sheekh baydhabo janaaarooga waana weliba hirey shirki reedin heliisinta koonfur galbeed giibtiya koowad giibti siyaasadana hata bilaa daawadaas hirowsheena ka geebgale qeybtii dhagankana wal ku heli warmadeew heliiskaaga ma ahane madaxweynuu baydhabo markuu ka yimid uu shirkaan furay wuxuu yidhi markuu la hadlay culummada soomaaliyeed culumma allaahi soomaalidu boqolkiiba boqol waa muslimiin waa sunniyiin shaaficiye ah aragtiun baa lagu kala bedelan yahay aayad iyo xadiis layskuma hayo waxa soomaali maanta ka hadlaysanna adinkay gacantiinna ku jiraan oo ilaahay idin wakiishay ummada xaqa u cadeeya waxa yaryaroo aad idinku isku khilaafsanta diinna qiimo ma lehe asalka diinta u noqda dulqaadna u yeesha inaad adinkoo kale aragti duwan isdhegaysataan wada doodaan wada cibaadaysataan dadkana isku wadaan war madaxweyne xasan sheekh waxaa kaluu yidhi culimmaallay waxyaabaha yaryareed isku khilaafsan tihiin iyo doodihiinnu inay u gudbaan caamada maaha dabadeedna ay ku kala qaybsamaan oo colaadi ka dhex abuuranto ilaan ayagu cilmi ma lahee war khilaafkiinna caqiidaha kadhiginina miya ula jeedaa war madaxweyne xasan shiikh waxaa kale uu yidhi culimmo badan ayaa shabaab laayeenay masaajidda ku dileen waxyaalaha iigu xanuunka badanoo markaan soo xasuusto aan ka dabqadano waxaa ka mid a macallin dugsi oo sagaashan iyo laba sano jira oo asagoo labaatan jira bilaabay inuu dugsi qur-aan dhigo sagaashan iyo laba sanona ku gaaray ayaa shabaab dileenoo weliba xabad kuma delinay si naxariisdarraa midiqu horta uga gooyeen shalay oo u dambaysayna markay soo galeen xarunta gobolka banaadir qaraxii shay koowaad markuu dhacay qof walbaa meeshau ku carari karou ku cararay hase yeeshee xarunta dhexdeeda waxa ku soo haray wadaad waayeela oo indhoolo ah meel loogu cararoo waayo meesha u dhaqaaqmaagaba derbiyaa ka hor yimaada markay u yimaadeenna waa dileenoo hal qofo ayunka dhexdooda yidhaahdo war indhoolahan aan iska dayno waa laga waaye marka shirkan culummada uga maqan cabsi owgeed ha ogaadaan cabsidoodu waxba inaysan u soo kordhinayn oo aysan qofna dhaafayn war qof bila'aadana waa laysla dhaafa hadda xoolahayba dilaan aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh waxaa kalou yidhi culummo allaay jaamacadahan iyo iskooladan waa guryo iyo dabaqyo qurqurxan laakiin lama aqbali karo dugsi qur-aanku inuu naqdo buush jidka dhinaciisa ku yaala waxayna ahayd guriga ugu qurxoon inuu dugsi qur-aanku yahay war xataa ilmuhu markay dugsi qur-aanka aadayaan subaxii wejiga looma dhaqo dhar nadiifana lama siiyo laakiin iskoolka midka aadaya waana loo qubeeyaa waana loo labisaa lacagna jaabkaa loo geliyaa war waxaa taa ka sii daran ardayga dugsi qur-aanka dhigtaa hayey macallinka hadii la yidhaah qayaamihii inuu ku soo dumay ula mid tahay warwar bahaysaana maanta waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatankii janawari maalintii la laayo culimmada soomaaliyeed madaxweyne xasan shiikhna wuxuu yidhi culimmo allaay madaxdeennii xilligaas go'aan kaa qaadatay qaladay ku dhaceen shuuciyad wax la yidhaah oo ruushka laga keenay baanan qaadannay oo diinteenna iyo dhaqankeenna ka soo horjeedda waxaana jirtay dhalinyaro badan oo ruushka waxbarasho inta loo geeyey hanti wadaagga cilmiga ku dhisan la soo laabatay hase yeeshee waxaan laga fakarin soomaalidu inay yihiin dad boqolkiiba boqol muslimiina diintooda iyo dhaqankooda iyo shuuciyadna aysan isqaba karin war allah u maxamed macallin oo berigaa inta la xidhay madaxweynihii dalka maxamed siyaad erge loogu tegey baa la yidhi wadaadkan dembi laguma hayo madaxweyne iska cafi wuxuuna madaxweynihii ergadii ugu jawaabay wadaadkan dembi kuma hayno laakiin saddex iyo baannu muqdisho ka furannay hal uryateeshinoo isagu furteena ka taageero badiyey taasoo ula jeeday masaajidkii sheekh maxamed macallin kitaabka ka akhriyi jiray marka wuxuu yidhi wadaadku waa naga taageero badiyey annaguna waa ka xoog badannahay sidaasaannu u xilnay mana si daynayno war kalemaanay warka waa ku dheeraateene madaxweynuhu hadalkau culummada u jeediyey waxuu ku soo gebangebeeyey shabaab aan iska celinno rabbina aan ka cabsanno war kalemaaney sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimmada dibadda ka timid shirkan ka qayb gashay wuxuu yidhi culimmada waa waaweyn eh. waa inay aadaan eh. furimaha dagaalka si loo dhiirogeliyo ciidanka xoogga dalka warwar ma haysiine ah. hawdka u dhexeeya xaradheere iyo caad dagaalkiiyaa ka socdaa la yidhi tugta dhacaysana waa la yaabay war khawaariijtii miyaa lagu weeraray war xagagasho lama rabay maaxarbay gashid war nimaan xaba karo maxaa dagaalkiisa ii geeyey horta xantu dhiig ma daadisaa aryaadahaasa cabdullana waxa uu yidhi ah ow xaraaru geedka soo xiigow xayi aasoon ahayn xaraaru geedka soo xiigow xayi aasoon ahayn xagta warwar ma haysaane askarigii wiilka bajaajo lahaa iskoyska howlwadaa ku dilay waa la soo qabtay maxkamadaana la horgeynayaa baa layidhi warkalamaane warba ma haysiine askarigii shalay xarunta gobolka banaadir tuu dhegay la yaabay oo la yidhi keligiisuu laba iskor saaray ma la dallacsiiyey warkalamaanay war ma haysaane ninkii bastoolada watoo jaran jaranjarada inta la hoos galay ay u soo geli waayeen ma la ruqseeye war kalemaanay war ma haystaane taliyaha booliska gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka duufaan iyagoo dagaalka ku jiraan arkaaye cilalkii ma laga qaaday war kalemaanay war ma haysiin albaabka laga galo xarunta gobolka banaadir ninha isku qarxiyaa layidhi wuxuuna ahaaye lidhi albaab yaroo dhinaca dambe ku yaalay furihiisana haddii la raadiyo xitaa in la helaa dhici kartay hadii la jabiyo xataa inuu jabi lahayaa dhici karta ee wiil dhanoo lagu soo tiiriya tacabee yeelay in la yidhahd isku tiira albaabkee ku qarax qiima inuusan ku fadhin ka dareemaysaa marka wiilkaas albaabka ku qarxay oo dhintay dhaawaciisi xaggee la geey horta khawaarijkaasu qaatilu nafsi miyuu ah mase qaatilu albaab war hore waxaa luu man qatala baaban qad qatala nafsahu fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye muqdisho barnaamij ka dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday